lagu dhuujiyo lagu adkeeyey laa shariika lahu axad la wadaaga cibaadada iyo uluhiyada iyo sifaatulkamaalka wax la wadaagana uusan jirin ruuxii qira la ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah baad qirtay lafdi ahaan baad ku dhawaaqday ama eray la macna ah baad ku dhawaaqday macnihiisiyo nuxurku xambaarsayna waad aamintay xaggana qira wa anna muxamadan nebi muxamedna cabduhu addoonkii alla inuu yahy warasuulu axadkuu rabbi dirsaday inuu yahay qira waana ciisa ciisa cabdullaahi wa rasuuluhu ciisena inuu yahay nebiyulaahi ciisa addoonka ilaahi rasuulkiisi qira wa kalimatu weedha alla inuu yahay alqaaha oo u riday ilaa maryama maryama binti cimraan iyo wa ruuxun minhu idan nebiyulaahi ciisana marka qira shahaadatu laa ilaha illa waad la timid ashhaada birasala nabiga oo la timi calayhi salaatu wasalaam wa anna ciisa nabiyulaahi ciisa ay ku xudgudbeen yuhuuddu ay caayeen nasaaraduna ay ku xudgudbeenoo ilaahay iyo ka dhigeen wiilkii ilaahay aad tidhaahdo cabdullaahi wa rasuulu wiil allana ma aha addoon caayanna ma aha ibnu zinana ma aha waxaa weye waa cabdullaahi wa rasuulu ilaahay addoonkiisii rasuulkiisii wey wa kalimatu weedhiisi wa alqaaha uu ku tuuray ama ku riday ilaa maryama maryama xaggeeda yacni waxaa weeye dadka karo bini aadamka intiisa kale waa aragteenoo kun iyo laba waali isku tagaa laga abuuraa laakiin nebiyullaahi ciisa asagu bikalimati illaahi waxdaw baa lagu abuuray bilaa abin ayaa la abuuray ina maala ciisa cinda allahi ka maali aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun fayakuun wa ruuxu naxariis weeye raxmad minhu min allahi xagga allah ka ahaatay maxaa yeele asagaa arwaaxda noolayn jiro dadka dhintay karaamaadkiisii iyo mucjisadkay kamid ahayd asagoo naxariis rabbi buuyuu ahaa roobka waad aragteenoo matarka raxmad baa la yidhaahdaa liannahu waa raad min raxmat illaahi ka yimid waa aharu min ahaar raxmat illaah idan wa ruuxun minhu waraxmatun minhu waa la sheegaa wa ruuxun minhuna waa ruux xagga allah ka timidoo ilaahay baa naftan geliyey oo abuuray iyadooysan jirin wasaa'iqii dhaqan iyo caado ahayd rabbi subxaanahu wa tacaala markuu aadamaha abuurayo in la sii maro mini iyo waalid isu taga iyo howlahaas shuqulkuma laha wey waa kelimo ilaahay oo kun ah waana naf xagga allah ka timi si toos ah oon waasito kale iyo sabab kale midna aan soo marina waa la sheegaa almihim waxaa lagu baabi'inayaa labadii shayaadiina yuhuud iyo nasaaro warkoodii ahaa qolyo ku xadgudba nabiga oo caayo oo jaa'ifeeyey iyo qolyo intay ku xadgudbeenoo bumbuusheen rabbi ka dhigayba ilaah yar ka dhigay ama wiil ilaahay ka dhigay qira wa ana aljannata jannadu xaqu inay xaq tahay qira dhab inay tahay wanaara naarta inay tahay xaquna qira wa ana annaara xaqun xaq waa inaga soo marray marna waxaa la idlaaqa fii muqaabili اlbaطili marna waxaa looga jeeda un shay sugan wey waa shay sugan labadii macnaa marka meesha way kugu jirta naartu waa shay jiroo abuuran jannaduna waa shay jiro abuuranoo hadaba jooga wabittaali waa shay xaqoon been iyo barabaganda aan ahayn baail iyo kadib aan ahay intaa ruuxi qira adhalahu allahu aljanna ilaahay baa jannada geliya calaa ma kana min alcamali calaa maa kaana min alcamal ilaah baa jannada geynaya ayadoo wixii xumaana uu watayba uu wato calaa ma kana min alcamali oo min eh, sayi'in wa xasan camalkiisi suubanaa iyo kii xuma isagoo wata macal geedihiisii baa ilaahay jannada geynaya alcamal asha ku jirta waa alcahdiya ayaa la yidhaahdaa waa ishaara ila alkabaa'ir weye dunuubtii waaweynayd baa la tilmaamaya ala maa kaana min alcamal wixii camale xumaana ama dunuube waaweyn ee u watay oon kufriya shirki ka ahayn ayaa ilaahay jannada ku geynayaa bifadli tawxiid towxiidka iyo caqiidada saxiixada ee saalimada uu la yimid ayuu ku janno gelayaa asagoo xumaan kalaba ku dhacay oo dunuub waaweyn ku dhacay oo xuquuq ilaahay subxaanahu wa tacaala ah ama xuquuqda bini aadamka iyadoo lagu dhaafi maayo waa lagaaga goynayaa waad soo marteen wa fii riwaayati limuslimin riwaayo uu muslim leeyahay waxaa ku timid man shahida ruuxi qira'a laa ilaaha ila allah alla mooyeen axad xaq lagu caabudo inuusan jirin wa anna muxamadan nebi moxamed uu yahay rasuulullahi rasuulka ilaahi ninkii qira xarama allaahu calayhi annaar ilaahay baa naarta ka xaaraam yeela xarama allaahu ilaahay baa ka mamnuuco u diida weeye annaara naartii iyo cadaabkii calayhi calaa dalika ashaahidi aw ilmuslim idan ilaahay baa naarta ka xaaraam yeela waa laba macnay culimmadu ku fasiraan ilaahi baa naar inuu gala ka mamnuuca waa adoonka hadduu yahay saalix addoon suuban oo saalix haduu yahay weeyaan marka naarta laga xaaraam ama waxaa laga xaaraam naarta inuu ku waaro haduuba galaba waa hadduu uu ahaa addoon saaxiibu kabiira ah waad ogtihiinu cinda ahlisunna waljamaaca dadka muslimiintaee aakhara taga laba mid un weeye ninama naarba aan maraynin oo dadka subanee wanaagsan ahluhayrka ah wey iyo dad adduunka wax soo qulbay oo balaayo kharibay oo xumaan laakiin ahlu tawxiid ahaa oon shirki iyo kufri weligood ku dhicin xumaan kale sameeyeen laakiin shirki iyo kufr ma aysan dhicin dadka noocaasa caqiidatu ahlisunna waljamaaca adila mutawaatirana ku timid qaciya waxaa weeye bacdu ahli tawxiid baa la cadaabaya bacdu ahli tawxiid bacdu ahli laa ilaaha ila allah baa naar gelaya laakiin kuma waaraya muddo ilaahay og yaha oo yaqaanay ku jirahayaan kadibna ma kala nadiifiyo dembigoodii laga xoqo laga dhaqoo naartu leefto ayaa laga soo saaraya maaul xayaad baa lagu shubaya dibbay ka biqlahayaan way noolaan hayaan gankoodii wanaagsanaaya tintoodii baa u soo laaban iyagoo qurquxsan baa jannada la geynaya haddii waa caqiidatu ahli sunna waljamaaca waana adilaana tustay dadka odhanaya marka ruux ahlu tawxiid asagu naar ma gelayo waa la soo guurshaa laakiin axad qaba arag hulaat lmurjaa loo tiriyaa min hayri tacyiini qaa'ilin shekhuislaam ibnu taymiya sheega sulaymaan muqaatil ibnu sulaymaan baa loo tiriyaa kamana sugnu yidhaahdaa waa un laisku turtuuraa laa yaduru maca aliimaani macsiyatun kama laa yaduru maca alkufri iimaanun yaa laga soo guuriyaa laakiin waa laisku turtuuraa fasaqatu lmurji'a inay dhahaan ay ku kaftamaan waa laga yaaba sidii sheeganaya inuu salafiga lagu war macsida ma iska daysid alimaanu yaziid wayanqus buuri war beenta iyo xaaraanta iyo baktiga ribada iska daabaalay reer nairobi buu markaas wuxuu ihi wamin caqiidati ahli sunnati waljamaca ana aliimaana yaziid wayanqus calaa usuul xanafiy intaasaa lagu tagfiirin karaa calaa usuul xanafiy intaasaa lagu tagfiirin karaa maxaa jira quursi baa ku jira uu macsiyada quursanayo yaraysanayo fududaysanayo istikfaaf iska ilaaliya in fasaqat lmurja ay warkaa leeyihiinba mooyeene laakiin طaa'ifa min ahli qibla oo la yaqaanoo mucayana ah oo qabta sidiisuba marba haddaad tawxiid la timaado wax ku dhibaya ma jiro lama hayo waa waxaa weeye masaa'il kalea la isku hayaa marka taasi marka waxay keenaysaa baaburaja baynu ku jirnahay dadka ahlu tawxiidka ah een gaalnimo ku dhicin weligood shirkina aan ku dhicin xaggana aan ku dhimanin gaalnimadii ama shirkiga aan ku dhimanin naar ku waari maayaan xataa hadday galaan naar ku waari mahayaan amaba geli mahayaan in badan ayaa kamid waana siday u badan yihiin an abidr radi allahu taala canhu qaal qayb mutay baa loo shafaac qaada shafaaca jiraysa howlo badan baa lagu badbaadahayaa dhowr toban shay buu sheekhu islam ibnu taymiya ka dhiga kutubtiisa ashyaada dunuubta baabi'isa ee muslimiintu ay naarta kaga badbaadaan marka inuun malagood gashay oo tobankaa shayba waayey baa naarta gelaya intaa laftirkeedu ku waari mayso hadde waa bishaaro iyo rajo weyn weeye laakiin in la isdhigta ma aha wa can abi darin radi allahu tacaala canhu qaal qaala الnabiyu salى اllah alيه wasalam yaquulu اllahu caza wajal ilaahay wuxuu leeyahay qur-aankiisana ku yidhi nabigana uu ka soo guurinaya xadiidu qudsi man jaءa biاlxasanati wanaag ninka la yimaada hal xasan ninka la yimaada falahu waxaa u ahaaday cashru amhaaliha toban laabkeed toban ayadaa lamid a halka xasanaad toban looga dhigaya aw asyada ama ka badan ama waa loo kordhinba toddoba boqol ka badan baa la gaadhsiinaya waman jaءa bالsayi'ati xumaan ninkii la yimaadana fajazaau sayi'atin xumaan abaalkeedu waxa weeye miluha iyadoo kale weeye fajazaau sayi'atin miluha aw amase rabbi wuxuu yidhi akhfir waa dhaafahaya u waa la kala duway markii ilaahay xasanada la marayay iyo wanaagga iyo khayrka maxaa la yidhi man jaءa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha aw asyad maxaa yeelay markii la maray xumihiina waxaa la yidhi jaza laga cabiray fa jazaau sayiatin sayi'atu miluha baa laga cabiray limaada fadliga ee hawaabka iyo khayrka in lagu siiyo waa min baabi alfadli waalixsaan cibaado badan baa la timid soom baa la timid salaad baa la timid zakaa la timid xaj iyo cumro camal kastoo wanaagsan baad meesha ugu dambaysay ka gaadhay in lagaa abaalmariyo oo awaab ajir ajri lagaa siiyo waa fadl min allahi wa nicma waxa adugu aad leedahay ma aha waxaad mudatay ma aha maxaa yeelay waxa wanaageed samaysoo dhan haddii laguu xisaabo nicmooyinka rabbi ku siiyey lixda lixaad iyo indhahaada caqligaada garaadkaada garashadaada maqalkaada waxaan nicmo ah haddii laguu xisaaboo la xisaabtamo wixii cibaadada la timid bilaash bay noqonayaan ma gaadhayaan nicmada ilaahay inoo galay wax la koobi kara ma aha wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ilaahay isagoo marka nicmooyinkii uu nasiiyey aan ogla xisaabtamin iyo wix yaraan la soo hidaanhidnay buu ajir inooga qorhayaa marka waa fadli iyo xisaan nimaad tiri kiila dahabakee waxoogu masagaa ah, keen ood lacag siisan weeye waxaa meesha yaalla kiila dahabakeen baad tidhi markaasuu kiila booshaa kuu keenay kiila dahaba lacagtii laga siin lahaa baadna kiiladii booshadayd ka siisay masagada ahayd ka warrama ninka ma u xisaanfashe mise waxbaad kala goosateen waa xisaanfashe saa darteed buu rabbiga ina yidhi man jaءa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha waa fadlu min cindina aw asyad ama ka badan laakiin marka la marayo xumaantaad samaysay in lagugu xisaabo jaza lanna waa min baab اlqisaas wاlcadl ninka musi ahee xumafalowga ah wuxuu kula dhaqmaa bilcadli ninka muxsinkana wuxuu kula dhaqmahayaa bilfadli wاlixsaan way kala duwan fajazaau sayi'atin xumaan abaalkeedu waxaa weeye sayi'atun miluha dembi baad gasha hal dembi qoraya laba laga dhigi maayo la kordhin maayo aw amase rabbi wuxuu hi akfir waan ama waan u ama waan u qori hal xumaan baa loo qori ama waan u dhaafaya waman taqaraba minii shibran taaka kii ruuxu ii soo dhowaada yacni ruuxu cibaado yar la yimaada oo xoogow intuu dadaalo asagoo gaabis baa xoogow taakaa xagga rabbi u dhowaada waman taqaraba minii xaggayda axadkii u soo dhowaada shibran hal taako taqarabtu minhu diraacan ilahi wuxuudhudhun baan u dhowaanayaa taako ruuxu soo dhaqaaqa ilaahay wuxuudhudhun baan u soo dhaqaaqaya axadkii soo qaabila xaggaygay alla aamina ee caabuda wuxuun yar isku dayo xaggayga u soo dhaqaaq karaman wa fadlan min allahi subxaanahu wa tacaala waxaa weeye ilaahay dhudhun soo qaadaya bimacnaa ajir badan khayr badan tawfiiq ilhaam nafaxaad baa lagu furhayaa wey ee idinku boorta dadaala wuxuun isku daya waman taqaraba axadkii dhowaada minii xaggayga diraacan dhudhun taqarabtu minhu xaggiisa waxaan u dhowaanayaa baacan baac baan u dhowaanayaa baacu waa labada gacmoodoo la fidsho waa adoo gacmaha sidaa yidhahdo macal xabadka laabta waxoo dhan waa sidaa waa laba mitir afar mitir wax ku dhow afar dhudhun baan u jeedaa cafwan afar dhun wax ku dhoweeyo oo laba mitir oo midkadinkaa taqaanaana sadaa markaa ti laba mitir wey dhudhunkan caadiga ee xusulka la afar bay noqonaysa waa xabadkaadii labadii gacmoodoo la fidshee baca la yidhaahdaa adu maxaad soo dhowaatay hal dhunbaad soo dhowaatay taqarabtu minhu baaca mar walbood wax yaroo khayr la timaado wixii wax ka badan ilaahay fadlia ah iyo ajira iyo wanaagu rabbi kaa siinayaa waman ataanii ruuxii ii yimaada ataanii huna waa maxay aqbala ilaya loo jeedaa aadamihii axadkii makhluuqii soo qaabila isu kaydhiibee rabbi iga dhigta een sanka taagin yamshi asagoo soconaya ataytuhu ninkii iisoo lugeeyay alla wuxuu leeyahay ataytu harwalatan waa u ruclaynayaa rucle iyo guclana waa la yidhaahdaa waa laxaadsi iyo orod babaca wax u dhexeeya wey laxaadsiga xooga badan iyo in na la yidhahdo iska boodo hawsha u dhexaysa weeye rucle kama daraa la yidhahdaa socodna ma aha orodna ma aha waa meel u dhexaysa oo wax badan lagu gooyo ninkii wadi kara man ataani ruux yimaad ymshi asagoo lugaynaya <clears throat> ataytuhu waa u tegaya alla waan u dhowaanayaa buu khayr badan baan siinayaa xaggaygan waan usoo dhowaynayaa harwalatan rucule in loo rucleeyo waa socod orad yar wey man laqiyani ruuxii ila kulmee geeriyooda biquraabi ard dhulka muggi quraabi اlardi dhulka muggi khai'atan oo gef iyo dembi ah u fiirsa shardiga laa yushriku bi shayan asagoon ii shariig yeelaynin dunuub kaloo ku dhacay macaasi kaloo ku dhacay kabaa'ir kaloo qulbo dhex booday laakiin weligii ilaahay khayrkii ma caabudin kuma dhicin gaalnimadu uu ka toobadkeenay kama hadlayna de waa ku dhintay una ka hadlayna laa yushriku bihi shayan laqiituhu bimiliha makhfira ilahay wuxuu laqiituhu waxaan kula kulmaaya bimila dhulka muggi oo makhfirata dembidhaaf ah ninkii asagoon ii shariig yeelin oon gaalnimo ku dhicin ii yimaada oo geeriyooda cala tawxiidi ku geeriyooda maca almacaasi alcadaa'im macsiyooyin waaweynna wuu la yimid oo dhulka buuxin kara dhulka mugi ah weligiina ilah uma shariig yeelin gaalnimo kuma dhimanin kufri kuma dhimanin shirki kuma dhimanin ilahi wuxuu leeyahay waxaaso dhan waan dhaafayaa waxaasoo dhan waan dhaafayaa idan rajo fiican baa ku jirta rawaahu muslim muslim baa wariya macna alxadiii waxaa weeye man taqaraba ilaya biaacati xadiidkan wuu dhibaa qolyaha ahlulbidaca ee aad sifaadka rabbiga ku tunta ama tawiiliya hadalka nawowina tawiil kama marna hadda laakiin kusii mashquuli mayno macna alxadiii man taqaraba ilaya biaacati ninkii igu soo dhowaada inuu adeeco taqarabtu ilayhi biraxmati ilahay addoommihiisa qurbi khaasa iyo qurbi caama waa leeyahay aw min cibaadii kayfa sha wamataa sha waliman sha waxba laskuma mashquuliya howlahan ayada ah hadda ka horna waynu tilmaannay ilayhi biraxmati naxariistii baan ugu dhowaanayaa xagga marka wasfiga ahaaba labaduba rabbi subxaana wa tacaala waa leeyahay inaad tawiiliso taxriifsana macno badan kuu keeni mayso adunbaa ku rafaadi waxna ka faa'idi maysid meeshaad u cararta laftirkeeda lagugu qabsan karaa wain zaada hadduu dhowaashaha addoonku kordhiyo zidtu naxariistan kordhinayaabaa laga wadaa buu nawowi ku yidhi fain ataanii yamshi asagoo lugaynaya hadduu ii yimaado wa asraca fii aacati inuu caabudona uu ku degdego ataytu harwalatan ay sababtu calayhi araxma naxariis baan ku subahayaa wa sabaqtuhu biha waana kala hormarayaa naxariistaydaa ka hormaraysa asaga cibaadadiisa walam uxwijuuna dhibaatayn maayo u dhibaatogelin maayo u baahin maayaa loo jeeda ila almashi lkaiir socod badan u baahin maayo fi lwusuuli gaadhidda ila almaqsuudi ujeedadu laha uu gaadho socodkan iyo khayrkan muxuu ku doonayay janno iyo ridla ilah ku doonayey wakhti badan baa isagoo bixini baan kala noqonaya janno geynaya laakiin waxaa weeye addoommadii baa laga la'yahay wax yaroo taaca oo ikhlaas ku jira inay la yimaadaan quraab اlardi الأرض weeye bidambi اlqaafi qaafka lagodo quraab la yidhaahdo wayuqaalu bikasriha qaraabna waa la yidhaahdaa wadammu asaxu in la godaana fayoobi badan kasrigu waxaa weeye waa saxiix laakiin wadammu asaxu baani ii dhigan laakiin afsaxu baa ku nusada caadiga ah saasaana asaxu waa khaa ninka ilaa nuskahaas ka saxo lianna qiraabku waa luqa saxiixa afsax baa laga cabiraaday laba luqa saxiix laakiin asax waa marka uu khata iman karo oo ixtimaal uu jiro ama ay kelimadu carabyaha noqotay oo dacfi ku jiro meesha dacfi ma yaallo wadammu afsaxu wa ashar in la godaana markaa caan ah macaanal kasra macna alkasra mashhuur wamacnaahu waxaa weeye maa yuqaaribu wax dhoweeya milaha muggeed dhoweeya qiraabku marka masdaru qaaraba shaya idaa adnaahu wey idaa daanaahu ayib maa yuqaaribu اlarda waxaa laga wadaa mil alardi wax dhowaynayaa loo jeedaa idan xadiidka marka rajo dheer baa ku jirto haddee aad u ballaaran oo muslimiinta iyo ahlu khayrka ahlutawxiidka raja ugu jirta halkaana waxaa muuqata ilaahay subxaana wa tacaala wax haddaad la timaado wax badan haddaad wax yar dhowaato ilaahay in badan buu kuusu dhowaanaya haddaad lugayso waa laguu soo ruclaynayaa haddaad adugu tillaabo qaado dhudhun baa laguu soo qaadi haddaad dhudhun qaadana bac baa laguu soo qaadi aaadiid kale waxaad ku marteen in halkii xasanoo ilaahay ummadda ka siina toban laab ilaa toddoba ilaa toddoba kun oo dacfi iyo ka badan xadiidkana waa yareeyey waxaa la yidhahda marka alqaacida waa maxay ma alqaacida waa maa siiqa limacnan laa yakuunu xujatan fii hayrihi xadiidkan waxaa loo keenay hal ujeedo keliya xadiidkan wuxuu khuseeyaa hal ujeedo keliya wax walboo khayrood la timaado ha yaraado ha badnaado ilaahay wax ka badan buu kaa siinayaa baa looga jeedaa looma keenin xadiidkan in cadadka iyo tirada xasanada lagaa siinaya la sheego inta goore laguu lalaabayo halkii xasano iyo inta ajire lagaa siinaya muxadadkee taxdiidkaas xadiidkan looma keenin waxaa loo keenay qaacida caamo ah addoon walbo alla u dhowaada bicamalin qaliilin aw kaiirin ilahay wuxuu ka abaalmarinayaa oo ka siinaya camalkiisa wax ka badan hada huwa almaqsuud wاlqaacidatu ana maa siiqa limacnan laa yakunu xujatan fii hayrihi macnahaasaa loo keenay marka laa tacaaruda bayna الnusuus fi hada اlmasأla wacan jaabir bn cabdilaahi radi allahu tacaala canhuma qaal jaaa caraabiyun nin reemiya a yimid ila nabiyi suubanuhu u yimid sal lay slam faqaala ninkii reemiyaga wuxuuhi su-aal wanaagsan buu nabiga weydiiyey yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow malmuujibatan maxay yihiin buu labada shay ama naar ii waajibiyo ama janno ii waajibiyo waa su'aal aad iyo aad u qiimo badan nabi alla wuxuu yidhi war la saaraan maaye diintu way fara badan tahaye labada qodob ee midna haddaan ku dhac naar aanan seegaynin haddaan sameeyana aan janno aanan seeraynayni ii sheeg nabi allow mal muujibataan ay mal khaslataan mal calaamataan ay mal camalaan alladaani yuujibaani الnaara aw اljanna macnahaasuu nabigu i weydiiyey qaala subanu wuxuu idhi man maata ruuxii dhinta laa yushriku biاllaahi شhayئan whada huwa shirk اljaliy baa loo jeedaa shirkiga akbarkaa loo jeedaa shirkiga asqarqa riyaa sumcaha ma aha man maata ruuxii geeriyooda laa yushriku billaahi shay-an asagoon ilaahay u sharig yeelaynin dakhala aljanna cadamu اlishraaki biاllaah yuujibu aljanna ilaahay inaadan u sharig yeelin bimacnaa inaadan gaalnimo weyn ku dhimannin waxay keenaysaa inaad janno ku dabaalato inaad janno ku dabaalato waman maata ruuxii geeriyooday yushriku billaahi shayan an asagoo ilaahay u shariig gaalnimo weyn ku dhintay dakhala naar naartuu gelaya rawaahu muslim labadaasuu nabigu kuu kala jabiyey haddaad geeriyooto adoon gaalnimo weyn ku dhimanay iyo shirki weyn jannadada waa diyaar laba qaab diyaar u noqonaysaa horaan baad soo marteene adoon naarba lagu marinin inaad janno tagto ilaah nagu daro kuwaase iyo adoo xogow lagu soo halaalmiciyey oo lagu soo nadiifiyey inaad janna ku dambayso laba gooroba janno seegi maystu wey laakiin ninka ilaahay u shariig yeela ee ilaahay khayrkii caabuda ee gaalnimo ku dhinta nabigu muxuu yidhi dakhala annaar naartuu gelayaa nin gaalnimo iyo shirkii weyn ku dhintay naar ma seegayo jannada la soo marin mahayo janno ag mari maysid naarta lagaa xaadirin xisaab ma lihid yucrafu اlmujrimuuna bisimaahum fayu'khadu biاlnawaasi wاlaqdaam wey falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan wey warkaaduu bannaanku yaalla laakiin ninkii iimaan la yimid adoo iimaan iyo tawxiid la yimid waxaa laga yaabaa in lagu cadaabo kadibna lagu janneeyo laakiin adoo gaalnimo ku dhintay ama shirki ku dhintay akbara marnaba janno agmari maysid kufriga marka iyo iimaanku kii xoog badan hmm? kufriga iyo iimaanku kufriga xoog badanoo daran limaada shayga kufriga la yidhaahdo iyo furuucdiisu iyo caruurtiisu shirkiga weyn iyo kufriga weyn iyo caruurtiisu caruurtiisu waa maxay maxaan ka wadnaa waa dunuubtii macaasida beenta xanta rufyaannimada xoolaha islaamkao la dhaco xaqa aadaamaho lagu xadgudbo dhiigga islaamka xadara lagu daadsho waxaasaad taqaana inay xaaraan tahay khayaanada ribada bariyahan soo fakatay shay walboo dembi ah ama gaalnimo weyn ha noqdo ama dembi aan gaalnimayn ha noqdee wuu saameeyaa iimaankada wuu dhaawacayaa ama wuu duminayaa idan alkufru wa furuucuhu yuaru fi اliimaani ima naqdan wa ima naqsan hadihi alqaacida hawsha aad u fahma kufriga iyo shirkigu iyo furuuciisi waxa ka farcamaya dhashiisu iimaanka dhib bay u geystaan ama way dumiyaan yaa dumiya iimaanka maxaa dumiya maxaa buriya salaad maxay ku burtaa adoo ku jira hadday xoogow neefka afaka taga warrama tagtay waa ku daysa shirkiga akbarka iyo kufriga akbarka iimaankii bay burinayaan ninbay weysadu ka jabtaad noqon dunuubta kaleen gaalnimada weyn ahayn iimaanka dhaawacay u geystaanoo way halaakeeyaan idan alkufru jinsu lmacaasi iska soo gaabi jinsu lmacaasi yuahiru fi اliimaani ima naqdan wa imaa naqsan qaacidada xifdiya saad u fahantaan in kufri uu ka xoog badan yahay xagga ta'hiirka iimaanka laakiin adoo ahlu tawxiidu iimaan wanaagsan haddaad kabaa'ir iyo dunuub waaweyn ku dhacdo hmm, waxaa laga yaabaa maca aliimaan in lagu cadaabo maca aliimaan adoo iimaan leh in lagu cadaaba laga yaabaa laakiin adoo gaalnimo leh laguma jannaynaya marnaba adoo iimaan halkan ku jiro oo iimaan saxiix leh yaa laga yaabaa in lagu baqoojiyo naar lagu geliyo intay dooniba ha gaadhiye laakiin hee adoo gaalnimo weyn ku dhintay ama shirki weyn ku dhintay ma dhici kartaa in lagu soo mariyo jannada in badan buu soo shaqeeyey oo islaan ismoodahayey oo labaatan sanuu qaari ahaa soddon sanuu macallin qur'aan ahaa intaasuu xaaji ahaa bal wixii wanaaga uu leeyahay adduunka xoguu jannaha la soo mariyo marka abaalkiisa la siiyana naar ha lagu xaquuqo miyaa la odhanhayaa maya saa darteed janno ninkii galay kama baxo laakiin naar ninkii galay waa ka baxaa nin janna soo marayna naar lama geeyo laakiin nin naar soo maray janno waa la geeyaa howlaa miyaad fahamte waxaan u jeedo iska ilaaliya masaladan markuu maraya nawowi sharxigiisa wuu marayey intan dambey ruuxu shirki ku dhinta naar buu gelayaa ah wuxuu yidhi hada mima ajmaca calayhi اlmuslimuun wadaadkii nawowi baa sidaa leh hada mima ajmaca calayhi اlmuslimuun ama dukhuulu اlmushriki الnaara fahwa calى cumuumihi fayadkhuluha wayukhalladu fiiha waa bixuruufihi waa caamun maxfuud cumuumka waxaa loo qaybiya caamun makhsuus caamun maxfuud ina allaha bikulli shayin caliim maxaad leedihiin waa caamun maxfuud ina allaha calaa kulli shayin qadiir waa caamun maxfuud ima dhihi karta shayga mumtanica mustaxiilka ah ilaahay ma awoodo mana samay laysa huwa bishayin baabaan ku lehay marka horeba wax jiraba ma wax jira ii sheeg idan howlaha noocaasa waxaa leedaa waa caamun maxfuud ay xufida xufida canhu takhsiis waxba lagama soo reebin wax laga gooye ma jiro maynis lama geliyo sidoo kale man maata yushriku biاllaahi shayan dakhala الnaar wuxuu idhi waa mima ajmac calayhi اlmuslimuun wa huwa calى cumuumihi fayadkhuluha wayukhalladu fiiha wuu sii shaxay weliba wuxuu yidhi ama islaan ha u nasab sheegto ama diine kale ha sheegto ama kaafir asli ha noqdo ama kitaabi ha noqdo ama ayeye ha noqdo kulli naar bay gelahayaan buui wayna ku waarahayaan marba hadduu shirki ku dhinto intaa maxaa fahmi waaye qolyo salafiya sheegta asmaad waxba kuma tarto ibliis bu wuxuu idhi ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahum min tiin waxa adugu iska sheeganayso waa asmaaun maa anzal allahu biha min sulطaan xaqaa'iqdaa lagu wada hadlahaya intaad nooshahay iska ilaali gaalnimo weyn iyo shirki weyn iska ilaali ruux ilaahay khayrkii caabudaya ama gaalnimo weyn ku jira ama shirki weyn ku jira inaad tidhaahdo waa muslim afkaada markay ka soo baxdo waa muslim adoo xogtiisa haya ayaad gaaloobaysa oo diinta ka baxaysa limaada culama allahi erays yar baad wa wataxsabuunahu hayinan wahuwa cinda allahi cadiim markaad ileedahay islaam baan soo gelahayaa oo diinta islaamkan qaadanayaa macnaheedu waxaa weeye islaamku waan fahansanahay waa diin diimaha ka duwan waa diinan yahuudiya ahayn oo nasraaniya ahayn oon majuusiye ahayn oon dabcaabud ahayn oon geeda caabudin oon awliya daba taagnayn oo ilaahay keligii caabuda dadkeeda ilaahay keligii ay caabudaan sidaa markaa tidhi ee tawxiidsatay kii ilaahay khayrkii caabudayay haddaad tidhahdo waa muslim macnidu waa maxay islaamka ma adan fahmin in badanna waa idinku celceliyey waraariga maad ka ayartid buui waa xasiloon yahay muxuu yidhi aiga meel wuuba degan yahy ha xasilaan lehay un dhaqaaqin halkiisa ayuusan ka dhaqaaqin fahman waxa laga hadlaaya ma aha xuruuf iyo ma aha waa xaqaa'iq cilmiya hadda haddaad tidhahda hebelow soomaali ma taqaanaa haa say ogyihin bal soomaaliga ii tilmaan baa wuxuu ku yidhi soomaaligu waa nin dheeroo markuu horta u gaaban yaha mitir ah shardiga labaad waa nin cas shardiga saddexaadi waa laba lafood laba kalood weeye nigeriyaanka iyo naga amerikaanka uu ninka maxaad dhihi soomaali ma taqaani warkiiga shaa iska cabbaad leedahay soomaali ma taqaanid shaa cab siad ku ogaatay tilmaantuu bixiye khalada nebi maxamed baan aqaanaa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nabigu soo akaaba sirada ma taqaanaa haa buu hi kuwa lagu yaqaanaa ii tilmaan baa nin madow afrikaanoo tin adag bahaa buu ku yidhi maxaad leedahay waxaan ku dhaaran baad leedahay nabigan aadan rumaynin leanna maba taqaanide war islaam baan aqaanaa macnaheedu waa maxay muslim baana macnaheedu waa maxay macnaheedu waxaa weye waxa muslim lagu noqdo waan aqaanaa islaamka waxa buriya waan aqaanaa salaaddaan tukadaa waan aqaanaa markaa tirada maxaan leehay waa taqaanaa kaadidu inay buriso oo neeftu buriso oo hee wixii weyse jebin jiroo dhan baa jebiye hawlo kaloo la dheertana waa jiraa muslim baan islaamna waa naqaanaa nin sanamka u sujuudi baana muslim ah nin sheekh cabdiqaadir baryahayo oo waxna tarla yaa muslim ah nin caydarusi iyo yuusuf alkownayn baryahayaa muslim ah nin ilaahay khayrkii wax moodaya oo xaquu rabbilaha u tiirinaya ayaa muslima macnidu waa maxay islaamka afkaad ka sheegatay ma tihid nin baad waddo ku qabatay yaa taatay reebel baan ku yidhi reebalyey u abtiri reebalyeyi waa reebel buu reer kale uu sheegay kaale ma baad leedahay mooryaan marka u taala isbar haddaad too reer hebel dili maysid leann reerkii aad rabtay muusan sheegan hadduu laakiin reerkuu sheegtay ee dayn lahayd uu sheegi waayo shix waayo muxuu ku samayn khaain isqaranayo arkaya marka uu gowracaya tacriifka aad ka bixinaysaan islaamnimada ka fiirsada culummadu maxay ku yidhahdeen mima ajmac calayhi اlmuslimuun waa caamun maxfuud caamun maxfuud laakiin taasi ku khaldinoo marka halkaa lagu saxo yuusan baydu kuu go'in xukumka aan ka hadlayno waa xukumkii asalka ahaa xaqiiqadii cilmigahayd weey laakiin adduunka intaad joogto ruux walba aad shahato maxaad leedahay waa muslim man qaala laa ilaha illa allah muxamadun rasuulullah waxaan leenahay waa muslim hadduu duna uurka gaal ha noqdo balaaya ha qarsado qodqodkiisa nolooma dirsanin qodqodi mayno dabageli mayno ilaahay aafadiisu noo muuqato oy bannaanka timaado nin walba ahlu salaada ahlu zakaa'ah ahlulqur'aanah soomahaya salaadaya tawxiidsanaya meeshuu doona adduunka ka joogo walow talabiibba ha fadhiyo new york ha fadhiyo meesha muslimiinta lagu gowgowracay sheega minimar ha fadhiyo boorma hinduuski meesha dadka ku ha joogo meeshuu doona ha joogo meeshuu doonaba ha jooga hadduu islaamnimo muujisanhayo muxuu inoo yahay adduunka muslim hawsha u qarsoon allay u taallaa wa xisaabuhum cala allah intaa markay kuu sugnaad iska ilaali malagaa wuxuu galay buuhi hebelow faraha taagayso markaad indhaha iga gelisee malagaa wuxuu galay markaad ilaahay khayrkii mid caabudi aad tidhado waa muslim ood koofid ku camiso wuxuu kaloo malagaa galay nimaadan gaalnimo ku ogayn markaad tidhado waa gaal labadaa god inaad kala fahantaan muhim jiddan ninkii islaamnimo ka muuqato waa muslim sooma dhici karto inuu alaab waradi laguma dirsanin sooma dhici karto hadaba inuu ka soo baxay sanam meesha ugu jiro gurigu ilahay hayrka ku caabudo yaa kuu dirsaday sooma dhici karto awliyaanum sooma dhici karto maxaa laga horgeeyaa sooma dhici karto lacalla tuqaabalu bilacalla maybi maybi baa laga horgeeya soo ma war iniga daa waxaan sooma dhici kartee ninkaani maxaa ka muuqda sujuud baa ku taalla waa soomahaya waa salaadahaya waa tawxiidsanaya waa noo muslim buu yahay adduunka aakhare allah kala saaran doona ninkii aan ku aragna gaalnimona maxaan leenahay gaal baa tahay da doonta meeshaaad ka fiicnaatid cumar baad soo marteer isagoo sidaa ila leh ninkii xumaan aan ku aragno waa xumaalow ninkaan wanaag ku aragno waa wanaag low hadihi alqaacida malagaan marka wuxuu galay laba goor goormo weeye markaad ruux aad islaam ku og tahay aadan ku ogayn aad xerada ka saarto wuxuu kaloo malagaagalo weliba ka daran hee ninaad gaalnimo ku aragto iyo shirki ku aragto markaad koofiya islaam ugu cacaamiso labadaa iska ilaaliya sheekabarida iska daaya xadiidkaas u fiirsada nabigu wuxuu idin yidhi man maata laa yushriku billaahi shayan dakhala aljanna ima ibtidaa'an aw intihaaan aw intihaaan waman maata yushriku billaahi shayan dakhala naara ibtidaa'an wey bilowga hore waa lagugu shubhayaa iska ilaaliya hawshaasi ilaaha naga ilaaliyo wa can anas bn maalik radi allahu tacaala canhu annabi sal ly slam nabiga ilaahi wa mucaad radiifuhu cala alraxli qaal ana nabiya sal lay waslam nabi maxamed wamucaadun radiifuhu mucaadna uu fangashan yahay cala araxli gaadiidka dushiisa dameer buu ahaa cufayr la yidhaahdo cufayr riwaayana waxay tilmaamtay yacfuur in la yidhahdo dameerka calaa ximaarin yuqaalu lahu cufayr wa fii riwaaya calaa ximaarin yuqaalu lahu yacfuur labada riwaayaba way jiraan nebi wada saaran yaa qaala subanu wuxuu yidhi raxligu waa gaadiidka dameerun ahaana baa la sheegay raxli la idlaaqo inta ku dhacaa laakiin riwaayadu waxay caddaysay inuu dameer ahaa qaala wuxuu idhi nabigu yaa mucaad mucaadow qaala mucaad wuxuu ihi labayka yaa wa sacdayk labayka yaa rasuul allah nabi ku ajiibay ku yeelay marxaba wey wa sacdayka ku taageeray liibaan ma wa sacdayka waa meel musaacada laa min asacaada annagu waxaanu lagu laqbayn jiray wasacdayka liibaantaada liibaantaada maaha wasacdayka ku taageeri wey meel musaacada maxaan kugu taageeraya diinka la timid baan taageersana waddadaada baan ku dhimanayaa xaqii baan kugu taageerayaa wey marka sacdayka ma meel musaacada waa mise waa min asacaada tay idin tahay idinku saas af soomaaliga waa haddii kitaabka noo akhriyi jiray sidaasay noogu laqbayn jireen min asacaadaay ka keeni jireen laakiin kutub luqa iyo shuruuxa xadiidka markaad aragto waa maxay min almusaacada nabi allah ku ajiibay oo ku yeelay oo wixii aad sheegtana waa maxay id amartana taageeray wey waa taageerahaya waa ku dhimanhayaa labayka waa talbiya bacda talbiya musaacada bacda musaacada liibaantaada iyo yeelidaada nabi allow haye maxaad ii sheegta weeye mucaad wuxuu yidhi xadiidku wuu soo gaabiyey imaamku riwaayada saxiixaanku way gaaban tahay laakiin khaarija saxiixayn waxaa ku yimid markuu nabigu sidaa yidhi intan baru iga aamusnaa waan iska soconnay shib ilama hadlin yaa mucaad labayka yaa rasuul lah wa sacdayka shibbuu ka yidhi markaan inabara soconnay yuu haddana wuxuu idhi yaa mucaad qaala yaa mucaad qaala wuxuu idhi mucaad labayka yaa rasuul allahi wa sacdayk nabaalow ku ajiiba oo ku yeele warkaada waa maqlahayaa waanan fulinayaa wey waanan fulinayaa dhagtidu waa kuu furan tahay waana dhaqan gelina waxaad ii sheegto haddana nabar baa la socday in nabar ah qaala nabi wuxuu uhi yaa mucaad qaala labayka ya rasuul اllah wasacdayk aaaan saddex jeer buu nabigu yaa mucaad yidhi saxaabigiisuna uu ajiibahayey uu aqbalayay in nabaruu nabigu u dhexaysiinayey sidaa wuxuu u yeelayaa xaalad weyn inuu nabigu soo wado qorsho weynoo culus oo u baahan in la qabto yuu dareensiinaya si fudud kugu soo galso maxay dhaheen si buu kugu dhaafaa hadalka sargaf lagugu sheego kuguma istaago qaala nabigu wuxuu yidhi calayh isalaatu wasalaam maa min cabdin addoon ma jiro yashhadu an laa ilaaha illa allah qiraya alla mooyeen alla kale inuusan jirin xaq lagu caabudo wa anna muxamadan cabduhu warasuuluh nebi maxamed inuu rasuulka ilaah ya yahay rabbi ahayn ilaah ahayn addoon alla yahay rasuul la soo dira yahay qira sidqan min qalbihi asagoo uurkiisu dhab yahay hawshaa isla shahaadada ay dhab tahay sidqan min qalbihi qalbigiisu hawshaa uu rumaysan yahay oo caqiidaysan yahay idan waxaa lagu saaray sidqan min qalbi waxaa lagu saaray annutq allisaani almukhaalif licaqiidat اljanaan caqiidada qalbiga ku jirtay iyo qowlkaada iskhilaafsan yihiin hadee sidqa min qalbihi ma ah in afkaadii uurkaada wada socdaan afka muslim uurka gaal baa lagu saaray sidqan min qalbihi hawshaa qalbigiisu ay dhab ka tahay ilaa xaramahu allahu cala annaar addoonka ilahay wuxuu ka xaaraam yeelaa buu ka xaaraam yeelaa muxuu ka xaaraam yeela taxriimka biijmac almuslim waa maxay ilaa xaramahu allahu cala annaar waa maxay xaramahu allahu alayhi duuul wey cafwan alkhuluud naarta inuu ku waaro ayaa laga xaraam yeelayaa inuu dunuub kale ku gala mooyee tawxiidkaasi keliya hadduu la yimaado oo saaduu u taxuudxido ay naftu ka baxdo naar taaban mayso islaamkuu soo galay wuu tawxiidsaday asagoon macsiyo kale ku dhicin waajibkana aan la imanin oon gaadhin xilligiisi la gaadhin yuu qalaf ka tidhi nin baa inoo soo gala sawaaxilia tawxiidka ii qabta buui waa loo qabtay cashirkuu iska fadhiista isagoon ceshihii la gaahin bay qalaf ka tidhi maxaad leedihiin ilaa xaramahu llahu cala annaar hadduu sidqi min qalbii ahaa kaa naar geli maaye taxriim waxaa weeye mulaqa dukhuulan wa khuluudan midnaba shuqulkuma laha inteenna kale ahlu macaasida wax kharibtay waxaa xaaraam inaga ah inaan haddaan naar gallo ku waaro miyaynu isfahanay qaala wuxuu idhi mucaad yaa rasuul la rasuulka ilaahayow afalaa uhbiru biha annaasa kelimadan iyo bishaaradan dadka baan u sheego ma min cabdin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan cabduhu warasuuluhu sidqan min qalbihi ilaa xaramahu allahu cala annaar waa bishaarow aad u weyn naba allow dadka baan la wadaago afalaa uhbiru biha weedhan iyo kelimadan maan u sheega nabi all annaasu ummadda fayastabshiru ha bishaaraysteene rayn rayn iyo baytan ha bilaabeene maan u sheego qaala nabi wuxuu idhi idan yattakilu idan yattakilu haddaad u sheegto wacdigan iyo bishaaradan iyo khayrkan iyo fadligan bay tala saaran hayaanoo camalkii bay yaraynayaan cibaadadii bay yaraynayan ha u sheegin wey wa fii riwaaya dachum yacmaluu idan yattakilu meesheeda riwaayadku weli waxaa ku timid dachum daa ha u sheegin yacmaluu ha shaqeeyeen cibaado badan ha la yimaadeen darajada aakhar ha saqaysteen daara ha dhisteen u kaada waa inaga soo xasan albasri inuu yidhi malaa'igtu guryo shanay dhisi guryahay dhisaysa dhoobada lagu dhisi iyo shamiintada iyo biraha iyo alaabta lagu habaynayo waxay ka imanaysaa adduunyada oo addoonkii muslimkaa camalku la yimaadaba wuxuu noqonayaa materiyaalkii ismiidkii lagu dhisa lahaa gurigiisana lagu dhislaa buu wadaa malaa'igta qaarkood waxay arkayeen guri ay wadeen oy ku kala joojiyeen war maxaad joojiseen addoonkii noo keenahayey alaabtan guriga ku dhisi lahayn yaa beryahan shaqadii yareeyey buu yareeyey quraan buu yareeyey salaatulilkii buu yareeyey sadaaqadii buu yareeyey idinkaa guryahan dhisanaya guryaha jannada laga dhisaya camalkiina lagu dhisahaya hadduu camalka isku yarayso guryo gagaabana hawsusunbaa degi haddaad camalka badisana naatixaat asaxaab baad helaysaa aday kugu xidhan tahay nabig wuxuu uhi daa ha shaqaysteene tawxiidku janna ay ku gelahayaan laakiin darajaad bay u baahan yihiin sara dhaadheer bay rabaan xuurulciin fara badan bay rabaan wildaan fara badan bay rabaan daa idan dachum yacmaluu faahbara biha mucaad mucaad baa weedhi sheegay iyo bishaaradii cinda mowtii markuu dhimanayey taauman dembi kacarar darteed taauman ay taxarujan dembi buu ka cararayey muttafaqun calayh wa qowluhu taauman uu yidhi ay khawfa min alimi dembi ka baqii buu u sheegay xadiidka markuu dhimanayey fii katmi hada alcilmi cilmiga inuu qaryo darteed yani markuu dhimanaya buu sheegay wuxuu weliba qiso dheer ba xadidku wuxuu ku yidhi ninkii uu xadiidku u sheegayey cilmi aan maxamed ka dhaxlay ma jiro ounan idiin sheegin ma shay walboo nabiga ka maqlay ardaydiisii reer shaam iyo ardaydii reer yamaneed oo dhan u sheegay iyo wuxuu hi dhammaan waa sheegay hal xadii mooye markuu dhimanayay hal xadii mooyeen asagan haddaan idiin sheegayaa buuri markaa uu dhimanaya buu sheegay daqiido kadibna uu naf idan ta'auman wuxuu ka baqay kitmaan cilmi buu ka baqay ina ma anzlna min albaynaati wاlhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi اlkitaab ulaa'ika yalcanhum اllah wayalcanhum اllaacinuun buu ka cabsaday kitmaan cilmi man su'ila can cilmin fakatamah uljima bilijaami min naar ywma اlqiyaama howlo badan baa jira marka taasuu ka cararay waxaa la odhan karaa nabigu qari buu yidhi cilmi qarinti hadduu dembi ka cabsaday mukhaalafadii nahyiga nabiga soo dembi kale ma aha nabigu muxuu ku yidhi alayh isalaat wasalaam ha u sheegin hadduu qari wuxuu ka baqay inuu ku dambaabo oo cilmi sharci ah oo nabowi uu qariyey ta hadduu ka cabsaday xagga kale ka warrama waxaa ka soo boodaya nabiga qari ku yidhi maxaad u khilaaftay saxaabigu waa faqiih usuuli ah wuxuu ku leeyahay nabigu wuxuu ka fahmay camal xugum nahyiga nebi maxamed wuxuu uhi waa xukmun sharciyun mucallalun bicillatin mansuusa dachum yacmaluu idan yattakiluu markuu nabigu ha u sheegin muxuu ka baqayay inay intay bishaarada iyo fadliga iyo yabohaas tala saartaan ay camalka yareeyaan idan itikaalka oo meesha ka baxay buu arkay mucaad ibnu jabal waagii dambe saxaabadu waxay gaadheen tarahub inayba suufiyoobaan duurgal noqdaan qaybnabi allow habeenkii seexan mayno soon dayn mayno ma iska soconaa haween guursan mayno qaybaha jihaadka ku marqaabo ku suufiyoob ku tegey yacnii saxaaba inay camal yareeyaan iska badaayahe nabigaa celcelinayey waagi dambe inay yareeyaan iska badaaye waxay damceen inayba hadhya habeen soo jeedaan salaatuleyl soon qiyaam taagan halgan taagan uu nabigu celin jiray ka daaya ka daaya wala yushaada diina axadun ilaa halaba sadidu waqaaribu dhexdhexaysta tartiibsada nabiga xakamu buu ku celinayay muxuuna ka baqaya horaan fadliga intay maqaan inayba camalkay ka tagaan mucaad wuxuu kuu leeya ibnu jabal nabi maxamed ma khilaafin kitmaanulcilmigan ka cabsaday baana saxa lianna alxukma ay nahya waa mucalalun bicilatin zaalat bicilatin zaal cillo meesha ka baxdo oo itikaalka ahaa alitikaalu cala alwacdi wاlfadli meeshu waa ka baxay bal akaru fi اlcamali waawhaluu fii saxaabadu barhkood waad garanaysaan wاlxukmu yaduuru wاlxukmu اlmucallalu bicilatin waaxida waada waa la iطlaaqa laakiin waxa loo jeeda iska fahma wاlxukmu اlmucallalu bicilatin waaxida yaduuru macaha wujuuda wacadaman idan mar hadduu itikaalkii meesha ka baxay nabi maxamed muusan khilaafin bal wuu waafaqay idan maqaasid shariica iyo macaaniduu saxaabigu fahmaaya bishaaro weyn weeye wa can abi hurayrata radi allahu tacaala can aw abi saciidin alkhudriy radi allahu tacaala canhuma shaka araawi raawigaa shakiya xadiidku ma abu hurayra warinaya mise abu saciid raawiga shakina waa amash wey araawi waa acmash can abi saalixin can abi hurayra sawaabkuna xadiiku waa xadiiu abi hurayra la xadiiu abi saciid shaka raawi raawigu baa shakiyey labada saxaabi buu ku shakiyey walaa yaduru shaku fii cayni saxaabiyi buu ku yidhi nawowi in saxaabi lagu shakiyey ma anas baa mise waa jaabir ninka wariyey ma abu hurayra mise waa abu saciid waxba ku yeeli mayso waxay ahlu xadiid ku ijmaaceen ana shaka addaa'ir bayna iqatayn laa yaduru اlxadii waxaanku udhi masalada waxaa ii sheegay sheekh hebel mise ama sheekh hebel labada baan hubaa midkood baan kala garan la'ahay maxaad i leedahay ku jar laba khayr qaba weeye labadu waa dhag weeye aduu ii sheeg su'aasha jawaabta ii sheeg maxay ku idhaahdeen lannu sheekhu kuu sheegay horena waa nin qiimo badanood jeceshay kana waa nin qiimo jeceshay wuxuu yidhi sheekh hebel ama sheekh hebel baan weydiiyey sidaa iyo sidaa wuxuuna igu jawaabay sidaa iyo sidaa hadduu muxadidku yidhahdo xadaanii fulaan ibnu fulaan aw fulaan ibnu fulaan wakilaahuma imaamun xaafidun iqatun sufyaan ahawri baa ii tabi yidhi ama sufyaan bnu cuyane maxaad leedahay nin horaan la maaganaa oo la bocboco lagu tukubay haddaadan ahayn horaan lagu maaganaa haddaadan ahaynoo nin fiicanoo iqa aatoo xujaa warka waxba ku yeeli maayo maxaad mooda marka laba saxaabi ninkii ku shikeeye waa min baab اlwlaa liannahum saxaabadu kullum dhammaantood cuduulun waa kuwa lagu kalsoon yahay warkooda la qabto iyo mahraatyada iyo riwaayadoodaba qaala wuxuu uhi saxaabigaas abu hurayre weeye lamma kaana ghaswatu tabuuk duulaankii tabuuk markii la gaadhay asaaba annaasa dadkii waxaa haleelay muslimiintu waxaa helay majaacatun baahi baa heshay macruul baa timid gaajo waxbaan ka booday iima dhigahayo iima dhigna yowmadaas dhimala lamma kaana ghaswatu tabuuk duulaankii tabuug markii la gaadhay asaaba annaasa dadkii waxaa haleelay majaacatun baahiya maclul baa dalku waa dheeraa xilliguna xilli kulul buu ahaa tabartuna waa iska yarayd cadowguna waa badnaa faqaaluu waxay dhaheen saxaabadii yaa rasuul allah rasuulka adinta gobonnimaa la yidhaahdaa amar lama gudbiyo oo dhar toos amar qayaxan waa laga wanaagsan yahay saa ma yeellaa maynu yeello maxay kula tahay waa hadal latifan low adinta lana haddaad noo nabi allow noo idan maysan dhihin haddaad noo idanto show haddaad noo fasaxdo ma fiicnaan lahayd bay leeyihi low adinta lana haddaad noo fasixi lahayd fanaxarnaa nawaadixana inaan wax gowracno xoolahana aan gowracno fanaxarna aanu dhundhownoon gowracan nawaadixana geelayaga awrtayada jamcu naadixin naadixuna waa ritiga iyo neefka geela lagu dhaansado ee ceelka lagaga dhaansadee biyaha biyaha reerka u geeyaa la yidhaahdaa waagi dambena geeloo dhan baa la yskaga idlaaqi lakin asalkiisu annaadixu waa geela ama awrta lagu dhaansada ee awrdhaameedka ah fa akalna aan eh, eh, calfanoon cunno haddee baahi baa jirta wadahanna aan ku subkano intaan xaydheedi iyo dhuuxeedii iyo kuruskeedaba shiilanno aan markaa ku noolanno idan hawshaas ilanbaahi baa loo dhammaanaya nabigu wuxuu marka fiiriyey nafti aadamaha iyo xoolihii bahaa'imta ahayd nafti buu fadila la badbaadiyo ariiq kaleo marka lagu badbaadin karo nabiga ooma muuqan calayh isalaat wasalaam faqaala rasulla rasulka ll wuxu uhi ifcaluu waa amrun sadara ala wajhin maslaxiyin bilijmac laa bilwaxyi ifcaluu nabigu uu yidhi waa amar ku yimid ijtihaad iyo qiimayn xaaladeed xaalad dagaal xaalad baahiyeed ilan dalkaa dheer dadkaa fog dalkan waa dal colaadeed wax kale lama hayo saxaabada in la badbaadiyo geeloodi iyo awrtoodii iyo ay eh, eh, mxuuha weydaystaan wax dhaamaa lama hayo marka ifcaluu buu yidhi marka waa amrun sadara calaa wajhin biwajhin maslaxiyin la biwaxyi min allahi subxaanaه wa tacaala fajaءa cumar cumar baa yimid riwaaya xadiidkii axmed baa caddaysaye saxaabadii oo socda oo awrtoodii iyo geelooda ku socdayn soo qabtaan raba iyo cumaroo bannaanka yimid baa ka hor yimid oo ka hor tegay xaggeed u socotaan nabigaan u tagnayoo nidhi waan dhammaanaynaaye geela ma nabigu weyddiistunna yidhi ilahay baa idinku dhaarsheeyey dhammaantiina keena buui wuu dhaariyey ila mid baa iska dhaqaaqi nabigaa amre cumar maxaa ka dhegaysanaya wuxuu hi ilahay baa idinku dhaariyey soo laabta kulligii ina keena waxaa keenaadayna nabigaan uda tagayna alla soo laabtay fa ja'a cumaru cumar baa yimid faqaala rasuul rasuulka ilaahayow in facalta haddaad sidaad yeeshood u fasxda geela in awrta gaadiidka ay gowracdaan oy weydaystaan qalla dahru gaadiidkaa yaraan buuhi adahru dhabarka loo jeeda dhabarku waa gaadiidka laga wadaa le awrta dhabarka laga koraayo qalla dahru gaadiidkii baa yaraan walaakin hase yeeshee nabigu riwaayada axmed haddee maxaan sameeyaa buu way dhammaanayaan haddaan gaadiidkan u fasixin maxaan sameeyaa inuu yahay amar maslixi ah oo qiimayn xaaladeed hawl mallatari iyo hawl dhaqaala ay tahay taasaa kuu caddaynaysa wuxuu nabi allow anaa kuu haya waxaad ku badbaadaysa u yeedh buui maxaad ogu yeedhaa bifadli aswaadihim sahaydoodii wixii ka hahay hadhaagii sahaydoodii nin walba wuxuu sahay u soo qaatay qamadigiisa qaloonkii qaloonka ma taqaanaa waa qamadi iyo masago la solo iyadoo sideedaa la qaato boorajkoodii nin walba hayst nin kibis watay nin walba wixii ku hadhay qandigiisi qoorhkiisa ama jawaankii qoorhkiisii keen ku dheh walaakiin udcuhum u yeedh inay la yimaadaan bifadli aswaadihim saayadooda baaqigeed hadhaageeda ay keenaan uma dcu llaha lahum kadibna ilaahay iyaga u bari calayha cala alswaad cala albaqiya bilbarakati ilahay inuu barakeeyo waxay keeneen soo ururiyeen riwaayo kale waxay nabi allow nin walba wuxuu haya keendheh waxay kuu keenaan hal meel maro weyn ku ama saan iskugu gey meel ku jamci dul istaagoo ilaahay ugu barya ku ducee ilahay baa barakayne yaqiin wey iimaanbu ku socda xooga nabigu hadduu ilaahay u yidhaahdo hawshaan inay lagu kala bixi buu ogyahay intii markuu gaadiid ku dhammaan lahaa nebi maxamed lafiisaan qoraxaysanna buu uhi maxaa meel gaadiidkiiskaga gowracaynaa nabi baa inoo joogee ilaahay noo bari maandhaano maxaa geela loo lay kaarta kaloo wuxuu ka aadu fiican oo iimaan xambaarsan ma aha ictiraad waa waa mowqif iimaani ah yaqiintiisaa ku tusaysaa lacala allah ilahay waxaa laga yeelay wuxuu mudan yahay an yajcala inuu yeelo fii daalika wixii meeshii lagu urusheed ku ducaysay yaraa albaraka inuu barakeeyo uu badiyo faqaala rasuulula sl sl nacam buuri waan yeeli saasaa sax ah fikraddan aad keentay baa tii hore ka fiicanays soo urursha fadacaa nabigu wuxuu u yeedhay codsaday binacin salli waa idin yar weeye maqaar yar yaa nafciga la yidhahda marka si fiican loo magdiye ee laga guro dhogorta oo si fiican loo u ekaado maro yaa nafciga la yidhaahdaa fa basata waa kala fidiyey uma dacaa wuxuu u yeedhay aswaadihim saayadooda wixii ka dheeraadka ee baaqiga waa nin walba ninbaa sayadiisi dhammaystay waxbaba hayninba ninbaa wax yar u haysta fa jacala arajulu ninku wuxuu gudogalay yejuu in la imanayo bikafi duratin sacab masagaah duradoo masagada inagu aan isticmaalla geleyda iyo yaryarahaba haruur iyo arabaki baa la keliyaa soo maa geley iyo masagayarina waa lakaa dhahaa nimo qaab buu u yaqaanaa wayajii laakharu mid kale wuxuu la imanayaa bikafi tamrin sacab timir ah cantoobad timir ah wayajii laakharu mid saddexaad wuxuu la imanayaa bikisratin canjeera cacaban kibis rooti weli aan dhammaystiraynoo jab mar hore u cuna jabkii u hadhsanaa ukn wa kale lama haye xata ijtamac cala naci ilaa uu ku soo ururay salligii naci nunka waa la kaseeya la kordhabaa labaduba cala naci salligii ilaa uu iskugu yimid min daalika wixii la soo ururiyey shayun yasiirun wax yaroon macaan lahayn waxay isu keeneen saxaabada badnaa ee kumaankumka ahaa ee tobankunkun gaadahayay ama gaadhayba wuxuu noqon wax yaroon macaan lahayn oon boqol nin deeqayn waana tobankun saxaabadu fadacaa rasuul lah sal sl bilbaraka rasuulka ilaah bay u baryey ilaahu barakee ilaahu gaajaha noo laynin ilaahu u gargaar ilaahu waa mujaahidiin alla duca dheer buu nabigu akhriyey oo maalinkaa ku duceeyey uma qaala wuxuu yidhi haddaba markuu ducadii dhammeeyo khuduu ku qaata waxa meeshan yaalla fii awciyatin weelashin nin walba wilkiisa ha darsado nin jawaan oola yimaado ku gurta nin jiraabkiisa oola yimaada nin nin walba ayba buuxiyey faahaduu waa qaateen sahaydii meesha taallay fii awciyatihim weelashooda bay ku gurteen xataa maa tarakuu fi lcaskari ilaa aysan kaga tegin saldhiggii milatariya meesha ku yaalay xerada ay saxaabadu deganaayeen wica'an weel wax qaada ilaa malahu waa buuxiyeen weel kastay kiibi ataa weelka biyoodka bay buuxiyeen sibraaraday buuxsadeen lagaasha loo dhammaan gaahay geela loo markay weelasha buuxsadeenba dhinta kalena aynu cunnon ka farxalanno maba dhammaanaysaba weelashu waa buuxaan calooshu waa buuxiyeen weli way taallaa xataa shabicu ilaahay dhergeen wa fadala uu soo hadhay fadlatun dheeraad baa soo hadhay riwaayada axmed ahayd wa fadala fadlun kaiir raashiin badan baa soo hadhay waa la buuxshay ayagu waa ka dhergeen toban kunoo saxaabi toban kunoo nin oo xilli baahan joogto oo wadahaysa oo dagaalamaya shanti nin geela ka farxalanaya soomaalida horeba eh, qaalin saddex jir afar jira geela ku raaci jirtay aroortii markay baaqi qabato qaalin saddex jir intuu eh, gawracuu asagoo ama jeeni ka wada ama xoog ka wada soo dheelmanaya oraa wartay maantaan ku qadeeyey waa ku cidgalay riti dhan marka kuwiina sakaraadkaa ah ee jabaatiga dhaqaajinla dadku ma ahayn xataa shabicuu wafadala fadlun kaiir saxaabadu ma cunto badnayn laakiin waxaa loo jeedaa marka rag u baahan sidiisuba dhaqan waa taqaanaa raashiin badan buu baahiyaa markaad halganiya hawl ku jirta iyo safar wafadala fadlun kaiir wax badan baa soo haray faqaala rasul rasulka nabigu markaa waa farxay mucjisaa meesha ka dhacday sayidina cumar fikraddiisi waa lagu guulaystay yaqiintiisi iyo iimaankiisii bilaash ma ahaa dee ma ogtahay abubakar iyo cumar waxay dadka ku dhaafeen ma aha camal fara badane waa maxay waa ma waqara fii qalbi min alyaqiini wasidqi maca allahi subxana wa maca rasuulih ayb faqaala rasulku wuxuu yihi ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaa axad xaq lagu caabudoon alla ka ahay inuusan jirin wa inii rasuulullah anuguna aan rasuulka ilaahay ahay waxaa meesha ka dhaca waa aragtaan way saxaabay ayb riwaayada axmed wa inii cabdullaahi wa rasuuluh anuguna addoonkii ilaahay ahay rasuulkiisana aan ahay nabigu wuxuu laa yala allaha ilahay kulama kulma bihima ay bishahaadatayn cabdun addoon ilahay kulama kulmo hayra shaakin aan shakisanayn caloosha aan ka jiranayn munaafiq aan ahayn oo fa yuxujaba can iljanna jannada loo diido labadaa shahaataynkaa ninka ilaahay kula kulmo asagoo aaminsan oo yaqiinsan oon shiko ku jirin oon afka muslim uurkagaal aan ahayn ninkii ilaahay kula kulmo aakharo janno loo diidamo janno ma seego jannu gelayaa rawaahu muslim muslim baa wariyey riwaayadii axmed waxayd waman laqiya allaha bihima waman laqiya allaha bihima hayra shaakin dakhala aljanna wallahu subxaanah wa tacala aclam